alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasaru ibni abi jamra waxaa inoogu dembeeyey xadiiska boqolyohanabaaaxadiiska abi hurayra ee ku saabsan nebiga sala allahu aleyh wasalam in la amray inuu digo qaraabadiisa dhowaanshaha badan wa andir cashiirataka alaqrabiin amarka uu allah amray waandir cashiirataka alaqrabiin nebiga amray calayhi salaatu wasalaam kuma tusinaayo dacwada nebiga ama risaaladiisu inay khaaso tahay ku tusin maayo adilada kale waxaa ku soo arooray inay caam tahay risaaladda nebigu calayhi salaatu wasalaam marka cid ka mida dadkii haddana si gaara in la yidhi ugu dig tilmaami mayso inay risaaladiisu ku khaas tahay waayo risaaladda nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo indaarkiisuba waa caam qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica haatay culammadu yidhaahdaan yacni dikru afraadi alcaami bixukmin yuwaafiqu xukma alcaami laa yukhasisu mas'ala usuuliya waatay ku sheegaan xukunkii caamka xukum waafaqsan afraaddii caamka cid ka mida haddii lagu xuso oo si gaara loogu sheego takhsiis ma faa'iideeyo oo lagama qaadanayo in ciddii kale aynay markaa xukunkaasi aanu u imanayn waxaa laga qaadanayaa uun in kollayba cid kaloo laga reebaba aan kaa laga reebin halkanna cid laga reebayaaba ma jirto yani risaalada nebigu waa caame waxaa la tilmaamayaa si gaara ugu dig ayaa looga jeeda masaaishay culamada qaarkood ka istimbaadeen xadiiskaasi laftiisa wax ka mida waa sheegnay Eh, waxaan se tilmaamaynaa mas'alo carabiye aho xadiidku markaa marka waxa weeye culammadu marka ay ku sheegaan ya cabbaasu ibna cabdilmualib iyo ya cabbaasa ibna cabdilmualib waxa bannaan cabbaas in la godo iyo in la kordhigo labaduba bannaan yihin sababtay labaduba u bannaan yihinna waxay tahay ya cabbaasu marka la yidhaahdo waa mufrad calam ah oo loo yeedhayo munaada'a marka wuxuu ku sugan yahay asalkii waa mabniyu cala adammi taasi laa ishkaal yaa cabbaasa ibna cabdilmuttalibi marka la yidhaahdo ibna oo sifo ka a ah cabbaas baa daba dhacday markay ibna daba dhacday xaalka caynkaasa waxa bannaan in markaa cabbaas calamka mufradkaana in la kordhigaa bannaan awjuhu bay culammadu sheegaan laakiin wejiga ugu fiicani waxay tahay ibnada ka dambaysa in la itbaacinayo o la raacinayo wejiga ugu fiicani waa wejigaas oo marka cabbaas xarafka ugu dambeeya iyo ibnada nuunka xarakadiisa ayaa itbaaca lagu samaynaya la raacinayaa waayo waxay ka dhigan tahay kaannahu inay ku xigto sukuun baa u dhaxeeya oo sukuunkuna waa xaajisun khayru xasiin waa teed aan waxba daaficin oo waxba celin marka kaannahu inaanu meesha ool saas aawadeed baa loola kordhigaya taasoo kale kama imanayso yaa safiyatu cammata rasuuliillaah iyo alfaadda kale la midka ah kama imanayso waayo tacliilkaasi meesha iman maayo saas aawadeed yaa safiyatu waa in la godaa oo gadaalkeeda lagu wadaa iyo alfaadda kale la midka waxay soo naqliyaan sheekh la odhan jiray axmed ibn cabdilcasiis alhilaali ayaa isagoo markaa ardaydii u akhrinaya bay yidhaahdeen alfiyada u weydiiyey markuu weydiiyey ayay mas'aladii marka weyaan yani xoogaa sixi waayeen markaasay su'aashii ku celiyeen markaasuu ilaa nadmi ugu weydiisaan idinka jawaabi maaya markaasaa dabeedna ay nadmigii ay nadmiyeen yaa sayidii dumta bilculumi tufiiduna wa taftaxu canna kula ma kana muhlaqa ajib sayidii can taabicayni kilaahumaa lilaakhari matbuucun jawaaban muxaqaqa laba baydo noocaasa ayay markaa yidhahdeen inay u ducaynayaan oo leeyihiin eh, mid cilmiga noo faa'iideeya oo yacni cilmiga markaa ifaadada uu noo faa'iideynaayo ku sugan oo joogto noogu faa'iideeya allaha kaa yeelo oo noo furaya wax kasta oo naga xidhanba wax kastoo isku kaaya taagaa noo kala furaya ajib sayidii can taabicayni kilaahuma lilaakhari matbuucun jawaaban muxaqaqa iiga jawaab buu ihi sayidkaygiiow laba taabicoo mid weliba ka kale matbuucu yahay waa laba raace oo mid weliba ka kaleu haddana raacayaa waana taabic waana matbuuc isaguna waa raaci waana la raace ka kalena waa saasi leeg markaasaa sheekhii dabeedna markaa u jawaabay wuxuu idaa qulta yabna alakramiina munaadiyan azayd bna sacdin la barixta muwafaqa faatbacta zaydan liladii xalla bacdahu bifatxin fafii daka aljawaabu muxaqaqa labada beyda noocaasa ah ayuu ugu jawaabeen xadiidka can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ra'aa rajulan yasuuqu badana abii hureyra waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam ra'aa u arkay rajulan nin uu arkay ninkaasoo yasuuqu badanatan yasuuqu kaxaynaya oo dabada ka kaxaynaya badanatan yacni tulud hadyi ah oo xaramka lagu qalayo badana waxay hadda la macno tahay in laga tilmaamayo hadyi in laga tilmaamaayo waa tulud markaa geel ah oo xaramka lagu qalayo weyi walbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illaah waxaana badana loo yidhi lidakhaamati badaniha jidhkeedu inuu weyn yahay oo aad iyo aad u weyn yahay aawadeed baa badana loogu magacaabaa waayo waxay ahayd waxaa hadyiga loo keenayo waa la soo naaxin jirayoo iyadoo aad u markaa waxa waxaweye naaxsan oo aad u shilis ayaa la keeni jiray badanadana waxay culammadu badiba yidhaahdaan waa tuludda geela waxay isku qabtaan lo'du ma soo gelaysaa mise soo geli mayso bacdi waa geliyaan bacdina waxay yidhaahdaan markaa mae lama gelinayo axaadiista qaarkoodoo kala saaraysaana waa jirtaa oo badana iyo baqara markii laga tilmaamayo fakaannamaa qaraba badana iyo fakaannamaa qaraba baqara xadiiskii ku saabsanaa jumcada in loo soo kallaho saasuu u kala saarayay marka culammada qaarkood way deliishanayaan haddii badana marka waxa weeye labadaba shamlinayso baqaro lama keeneen ayay yidhahdeen yasuuqu ninkaasoo yasuuqu kaxaynaya badanatan turud geela oo uu doonaayo xaramka inuu ku qalo ayuu kaxaynaya wadaa fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam irkabhaa yacni fuul oo rakuub ka dhigo adigoo xaramkii ku socdaa dee rakuub ka dhigo oo sii fuul qaala wuxuu idhi ninkii yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow innahaa badana waa tulud geeloo hadyi ahoo xaramka lagu qalayo wii waxaa laga yaabaa inuu is yidhi inaanu nebigu u fahmin baa laga yaabaa inay markaa tahay hadyi dabeedna wuxuu sii markaa bal hadda xasuusi ama ishkaal inay gelisay dabeedna uu is yidhi markaa bal aad u sii hubso qaala wuxuu uhi irkabha mar labaad buu ihi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fuuloo rakuub ka dhigo weylak hoogaage fi aaniyati markii labaad buu yidhi aw fi aaliati ama markii saddexaad buu yidhi riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan aw wayxak nuskhada daarulminhaaj qori mayso aw wayxak qori mayso laakiin nusakha kale waxaan ku arkayey weylaka yani aw wayxaka inay markaa odhanayaan yani markaa shaki marka inay gelinayaan lafdiga uu yidhi ma weylakay ahayd mise weyxak bay ahayd culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen weyxak iyo weylak waa bimacnan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen weylakna waxaa loo isticmaalaa yani kelimatu cadaab weyxakna kelimatu taraxum culamada qaarkood waxay yidhahdeen halaagga uu mutaystay markuu ku dhacana weyl baa la yidhahdaa weyl weylak halaaga aanu mutaysan markuu ku dhacana waxa la weyxak baa la yidhahdaa waana sida harawi laftiisu marka uu cabbiray oo markaa sheegay calaa kulli xaal uma jeedo nebigu calayhi salaatu wasalaam halaag marka inuu u sheegaayo laakiin waxay ahayd kelmad carabtu ay marka isticmaali jireen oo qaarkood macnaheedii aynay uga jeedin ayay marka waxaweeyaan ahayd erayga noocan oo kale ah waxay la mid tahay sakiladka ummuk iyo erayada la midkaa ah, siday u odhan jireen hooyadaa ku weyday ama hooyadaa kaa goblantay ama markaa laa umma lak iyo eryada la midkaa noocaasoo kale ahayd eh, waxaana markaa lagu xambaarayaa wakhtiga nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood sidaas ku yidhaahdo saxaabigaasina wuxuu ku mutaystaa aynay jirin inay u noqonayso sidii axaadiista ku soo aroortay yacni nooc qurba ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi eh, sharti baan ilaahay la galay shardigaasoo ah ruux kastoo muslima ah oo aan markaa eray yacni markaa habaara ku idhaahdo ama eray kale oo marka waxa weeye yacni markaa noocaasoo kale aan ku idhaahdo oo aan mutaysanin inuu ilaahay raxmad iyo qurbo iyo tahirnaan iyo dhowayn uu xaggiisa ugu dhowaynayo maalinta qiyaama inuu uga yeelo saas aawoodee waxaa lagu tiriyaa min almanaaqib yacni manaaqibta ayaa lagu tiriyaa saas aawadeed bay marka waxa weeye ahlucilmiga ugu soo arooriyeen xadiidkii sheegaya la ashbaca allahu batnahu inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, ku yidhi mucaawiye ee eh, lagu soo arooriyaa yacni kitaabka fadaaisha iyo manaaqibta ku saabsan lagu keenaa sida imaam muslimba uu ku keenay mawduucaas oo fadaaisha mucaawiye lagu tiriyey inay fadaaishiisa ka mid tahay tanna waa noocaasoo kale ayay markaa noqonaysa xadiidkan eh, waxaa laga qaadanayaa hadyigii in lagu intifaaci karaa laga qaadanaya qur'aankana waa laynoogu sheegay in lagu intifaaci karo oo manaafici inoogu sugan tahay sunnaduna waa sii bayaamisay oo waa sii tilmaanto waa sii caddaysay marka manaaficda lagu intifaaci kara waxaa ka mid a ah in rakuub laga dhigto iyadoo xaramka loogu soo socdo ayaa markaa waxaweye ka mida oo dee aayadda yani marka manaafic baa idinku sugan waxa waa la ysku khilaafo tafsiirkeeda ayay culammadu xoogaa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi ba waxay yidhaahdeen waxaa lagu intifaacayaa ilaa inta marka waxa weeye yani hadyi laga yeelayo wakhtiga ka horraysaa lagu intifaacaya daahir maaha wejigaas laakiin wejiga ka fiican waxay tahay waxaa lagu intifaacaya ilaa inta laga gowracayo markii hadyi laga dhigay dabadeed ila markii hore hadyiba may ahayne markaas dabadeed ilaa inta laga gowracaya lagu intifaaci karaa saas waa sida daahirka aayadda lafteeda laga fahmaayo oo laga qaadanayo aayatulxaj laga qaadanayo xadiiskanna waa caddaynayaa waayo iyadoo markaa neefkani hadii markan uu yahay ayaa haddana lagu intifaacayey xadiis kaloo tilmaamaya waa jiraa oo sheegaya haddii dani kuu kallifto hadigii inaad markaa waxaa fuusho idaa ulji'ta ilayha yacnii haddii lagu kallifo bimacnaa waxaad kaga maaranto aanad haysanin yani xaaladda inaad rakuub ka dhigan karto fuuri karto waxay ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanayo ayay markaa ka mid tahay waxyaalaha kale xadiiska laga faa'iidaysanayo waxaa ka mida fatwadii in markaa wax la celceliyo oo bimacnaa tawkiid la adkaynaayo mar labaad in la sheego nafs alfatwa oo irkabha inuu mar labaad nebigu ku soo celiyey takriirulfatwa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya qofka u degdegi waaya fatwada qaadashadeeda nowcan maa in la canaanan karo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa yani cidda marka waxa weyni inay maslaxada cidda yar ay markaa eegayso ayaa marka laga qaadanaya waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida oo culammadii marka waxaweyn ay qiyaas ahaan uga sii qaateen waqfigio kale yani ciddii waqaftay inay ku intifaaci karto hadduu markaa yahay marka waqfi caama ah yani marka inay ku intifaaci karto laakiin taasi waxay noqonaysaa cala sabiil qiyaas sida hadyiga loogu intifaaci karo tanna in loogu intifaaci karo ayaa lafteeda laga qaadanaya waayahay xadiidka boqol iyo toddobiyo labaatan can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana sacda bna cubaadata radia allaahu canhu tuwufiyat ummuhu wa huwa ghaa'ibun canha ibnu cabbaas waxa uu sheegay in sacd ibnu cubaada saxaabigii la odhan jiray sayid alkhasraj tuwufiyat la oofsaday oo ay dhimatay ummuhu hooyadii waxay dhimatay wa huwa ghaa'ibun canha isaga oo eh, sacad uu ka maqan yahay bay dhimatay yacnii ghaswo ayuu ku maqnaa ghaswadii duumat aljandal eh, ghaswo isagoo ku maqan ayaa hooyadii dhimatay wuxuu soo noqday hooyadii oo dhimatay buu soo noqday fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow ina ummii tuwufiyat hooyaday waa la oofsado way dhimatay wa ana ghaa'ibun canha waxay dhimatay walxaal ana anigu ghaa'ibun canha aan ka maqanahay bay dhimatay ayanfacuhaa yanfacuhaa shayun in tasaddaqtu bihi canha wax ma anfacayaanoo wax ma tarayaan haddaan wax ka sadaqadaystooo ka bixiyo sadaqadnimo uga bixiyo waxaasi wax ma tarayaanoo ma anfacayaan qaala wuxuu idhi nacam haa qaala fa innii ushhiduka anna xaa'iti almikhraafa sadaqatun canha qaala wuxuu yidhi sacd bnu cubaada fa innii ushhiduka anigu waa ku markhaatigelinayaa anna xaa'itii in beertaydii almikhraafa mikhraaf la odhan jiray ama almikhraafa ee midho bixinta badnayd ama sifo la yidhaahdo weeye oo waa wasfi ama la yidhahdo magaceedaaba la odhan jiray maadaama ay markaa waxa midho bixin badnayd baaba markii dambe almikhraaf ba loo bixiyey anna annaxaayitii beertaydii almikraafa mikhraaf ahayd ama mikhraaf ah sadaqatun canha inay sadaqo ka tahay yada aan ka bixiyey oo sawaabkeeda inay hesho aan doonaayo ayaan eh, ku markhaatigeli inuu sadaqa iyada ka yahay xadiiskan sacd ibnu cubaada wuxuu ku maqnaa jihaad buu ku maqnaa isaga oo hooyadii nooshahay ayuu jihaadkii raacay oo jihaad ku maqna waxaa laga qaadanayaa fii xaayati noloshii markaa waalidadu nool yihiin in la jihaadi karo laakiin jihaadku haddii ay fardu kifaaye uu yahay idanka labada waalid baa loo baahan yahay sida saxiixa marka waxaa lagu xambaaraya inuu ka idan qaatay baa lagu xambaaraya sida markaa hooyadii ku dhimatayna waxay ahayd si kedisaa bay ahaydoo mowtu ay ahayd calaa kulli xaal sacd ibnu cubaada hooyadii markii ay dhimatay dardaaran iyo de waxba markaa kumay dardaarmin hadday sadaqad ku dardaarmi lahayd sadaqadday ku dardaarantaa la fulin lahaa ee xadiidkaas sacd ibnu mucaadba ku saabsan waa ka odhanaya si kadisaabaa ah naftii hooyaday loo qabtay waxaanan filayaa haddii ay awoodi kari lahayd inay dardaaranto inay dardaarmi lahayd haddaan wax ka sadaqadaysto ma anfacaya dabeedna wuxuu yidhi haa maxaa ugu fadli badan waxaan ka sadaqadaysto biyaa ugu khayr badan biyo marka kaasi waxa weeye markaa saasuu tilmaamay marka waxaa laga qaadanayaa dardaaran la'aan ruux inuu dhintaa inaynay dhib ku sugnayn oo sadaqad inuu ku dardaarmaa inayna waajib ahayn wixii xuquuqa lagu leeyahay isaga ama duyuuna ama wax la mida inuu ku dardaarmaa waa waajib waa mid waajiboo eh, yani markaa eh, korkiisa ay saaran tahay si aan xuquuqdaasi u lumin wixii xuquuqa lagu leeyahay inuu ku dardaarmaa oo u caddeeyaa waa mid waajiba wey si looga gudo si looga gudo laakiin haddaan taasi jirin wasiyadan sunnada ah ama dardaarankan sunnaha ahe inuu sadaqad markaa sheegaayo oo odhanaayo sadaqadda caynkaasa yacni ciddaas markaa siiya taasi inaynay waajib ahayn baa laga qaadanayaa qofkii inuu ku dardaarmi waayana inaan lagu dhaleecaynayn inuu ku dardaarmi waayana inaan lagu dhaleecaynayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa biriga iyo samafalka hooyada loo samafalaayo waa ku jirtaa waa laga qaadanayaa iyo inuu sacd ibnu cubaada ahaa baarun yacni mid u samafala hooyadii oo ixsaankeeda ugu dadaala waxaa laga qaadanayaa sadaqadda waalidada loo bixiyaa inay anfacayso ayaa laga qaadanaya hooyada la sheegay ee haddii aabbihii loo bixiyana waa saas si la-eg hooyadana xaqeedu waa ka wen yahay xaqa markaa aabbaha waa ka wen yahay marka taasna waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sadaqada markaa uu bixinaayo hadduu ikhlaas ku bixinayo ruuxu oo markaa riyaa iyo istus iyo markaa ismaqashiin iyo wax la mida aan looga jeedin inaan dhibi ku sugnayn ogeysiinta uu ogeysiinaayo ama markaa aanu hoos u bixinayn yacni marka inay markaa waxaweye dhibi ayna ku sugnayn ayaa laga qaadanayaa bale culammadu waxay yidhaahdeen awqaadda qaarkood waaway fadli badnaan kartaa ayaa marka culamada qaarkood marka ay yidhaahdeen xadiiskan laftiisana waa ka deliishadeen xadiiskan laftiisana way ka deliishadeen waayo sacad wuxuu awoodi kari lahaa dee inuu marka hoos u sadaqadaysto u bixiyo ma samaynaya waxa weeye wuxuu yidhi fa innii ushhiduka anna xaa'iti almikhraafa sadaqatun canha saas yadaa buu yidhi marka haddii waxa weeye ikhlaas ay ku dhacdo eh, in markaa iclaankeeda yacni markaa dhibi ayna ku sugnayn ama jaa'is ha noqoto ama afdal ha noqotee shuraaxda qaarkood waxay ka deliishanayaan mowdican oo kale inay afdal ahayd ayay ka deliishanayaan awqaadda marka culammada ay yidhaahdaan afdal weeyaan waxaa ka mida marka waxa weeye eh, yacni dadku inay ku daydaan oo kale looga jeedo oo marka waxa weeye qudwo kale marka uu yahay ama dadku inay ku daydaan oo la horraan qaadayo laga tilmaamayo xaalka caynkaasoo kalea waxay noqonaysaa yacni afdal bay noqonaysaa iclaamku hadday markaa istuusiya ka maran tahay oo ikhlaas ay ku dhacday waxaa ka mida siday saxaabadu ugu dadaali jireen sadaqadu markaa inuu noqdo mid waxa weeye markaa aad u qiimo badan oo wax yar aynay markaa bixin jirine markay awoodi karayaan ay ku dadaali jireen wax weyn beertan waa beer weyn oo weliba marka markaysagaa midho bixin badnayd waxaa laga yaabaa maalkiisana nooca ugu qiimaha badnayd inay ahayd haddana wuxu uhi waxaan ka sadaqadaystay yacni hooyaday baan markaa ka sadaqadaystay sidaas yadaa ayuu markaa yidhi isaga laftiisuna de ajar buu ka helayaayo yacni sacad hooyadii fadligu u sugnaaday ayaa haddana isagu dee saabitaanka uu khayrkaa u saabay yacni biriga iyo yacni markaa tasaduqa uu iyada ka sadaqadaystay wuxuu noqonayaa marka majuur isaguna ajar inuu ka helayo ayuu noqonayaa marka in lagu dadaalo waalidada marka in wax laga bixiyo ayaa marka laga qaadanaya xadiiska lagala baxaya masaaisha xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid ah yacni qof mayda in wax laga sadaqadaysan karo waalidka way kasii xag jiraan laakiin culamada qaarkood kuma gaar yeelayaan oo jamaahiir ahlicilmi waxay leeyihin cidaan waalidba ahayn waxba waa ka sadaqadaysan karaa ducadu dee anfici kartana waa garanaynaayoo muslimiinta ruuxii loo duceeyaaba ducadu waa anfacaysaayo nusuusta iyo ijmaaca mid walba waa ku sugan yihiin wa kadalika sadaqadda lafteeduna waa saasoo kale weeye sadaqadda lafteeduna saasoo kale weeye culammada markaa qaarkoodna waxay kusoo soo ijmaac ciddii xataa waalid aan ahayn sadaqadda laga bixiyaa inay anfacayso ayay markaa ijmaac ku soo rareen ahlucilmiga qaarkood mutaakhiriinta qaarkooda xoogaa yare ishkaal ku soo arooriyey waa jiraan oo yidhi axaadiista ku soo aroortay dhammaan waxay ku saabsan tahay in waalidda wax laga sadaqadaysanaya ku saabsantahay saas aawadeed ayuu marka waxaweye shawkaani odhanayaa hadduu ijmaacu sugnaado waa siduu ijmaacu ku sugan yahay ayaa la raacaya waa ijmacu waa xaq haddaan ijmaacaasi sugnaan oo khilaaf masalada ku sugnaado min xaysu nadar yacni waxaa qawisan in waalidaduna ay anfacayso naxwu haada inuu odhan jiraan filaya naylka nayl awdaarka marka sadaqaddu calaa kulli xaal aad iyo aad bay u fadli badan tahay weliba sadaqada waqafyada ku saabsani waxa weeye aad iyo aad bay muhim u tahay inta lagu intifaacayo o dhanna ajarkeedu waa soconayaan qofkuna isagu waa u baahan yahay waalidadiina waa u baahan yihin waalidadii laakiin camalkoodii baa dee iyaga xidhmay oo dee markay dhinteen ya camalkoodii waa xidhmeen marka xaajada usii qabaan waa badanta ya dadkiina sadaqa ma wada awoodaan maadaama sadaqa aynay wada awoodin waxaa jira wax markaa nafci badan oo waxtar badan fudud waa maxay waa ducada maalin kasta inaad u ducayso maalin kasta inaad u ducayso waxaa laga sheegay bacdu salaf inay yidhaahdeen ruuxa markaa waxaa weeye eh, shanta salaadood tukada waalidadiina markaa shan goor maalintii u duceeya allahna waa u shukri naqay waalidadiina waa u shukri naqay an ishkur lii waliwaalidayk bay ahlucilmiga qaarkood ku keenaan waxaynu u nisbeeyaan fudayl ibnu ciyaad bay u nisbeeyaan marka ducada in aad iyo aad loogu dadaalo ayaa aad u muhima waayo mar walba ruuxu sadaqad ma awoodaayo sadaqad ma awoodaayo ya marka ducadii inuu joogteeyo mar walba u duceeyo ku dadaalo aad yo aad bay markaa muhim u aad yo aad bay muhim u labadii waalidee dhalay oo keliyana maahee yacni cidda uu ka isiran yahoo dhan ee islaamnimo ku dhimatay inuu caamnimo ugu duceeyaa waa shay fiican waa shay fiican oo maxmuud ah yacni waalidadiisii dee hore iyo waxa dhici karta qaarkoodda inay gaalnimo iyo wax soo mareen marka hadduu yidhaahdo waxa weeye ilaahu marka waxa weeye labadeedii waalidiyo yacni ciddii kale aan ka sii isiran ahay ee awowayaashay iyo ayeeyooyinkii ya ciddii markaa muslimiin ahayd ilaahay u naxariiso ilahay u dembi dhaaf yacni waxaa markaa uu noqonayaa nafcigaas iyagana marka inuu gaadhayo ayuu markaa noqonaya nafcigaas inuu gaadhayo ayuu markaa noqonaya markaa sidaas aawadeed yacni ducada markaa ducadu aad iyo aad bay u fadli badan tahay xadiiskii abi daawuudka waxaa ku soo arooray qof derajada ku sugan baa sare loo qaadaa markaasuu ilaahayow xaggay tan iiga timi markaasaa lahay biistikfaari waladika laka ya derajadan sare laguu qaaday waxay kaaga timi ilmo adigu kaa farcan oo aad dhashay oo dembidhaaf ilaahay kaaga bariyey xaggiisay kaaga timi marka waxay ku tusinaysaa yacni fadligeedu siduu u weyn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan masalan dadka qaarkoodoo oo dee ama inay ka xajaan ama inay ka cimraystaan ama camallo badan oo kale ay ka sameeyaan ku dadaalaan si marka waxawayan soo noqnoqonayso badan ayay marka waxay yidhaahdeen eh, sheekha la yidhahdo ibnu cuthaymiin camalkan qofku inuu isagu samaystaba waa u baahan yahay ya waalidka ducada ugu roonow laakiin xajkan iyo cumradan iyo ashyaadan aad samaynayso hadduu fariidadii xajku ka dhacday yacni waxa weeye adigu naftaada ula kaalay isagana ducada ugu roonow isagana ducada ugu roonow fariidatulxaj hadday ka dhacday yani markaa faralkii xajka iyo cumradu hadduu ka dhacay yani sunnayaal inaad ula timaaddo marka xaj iyo cumro ah marka horeba dee nadar baa ku jiro waxoogaa taa waa laysku khilaafsan yahi sadaqadan lama mid aha ya naftaadaa u baahane adigu la kaalay yani iskaa u samee waalidkana ducada ugu roonowoo yani aad ugu ducee ducada markaa badan u ducee xadiiska can anas radia allahu canhu qaala qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam almadiinata laysa lahu khaadim anas ibnu maalik waa khaadimu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa khaadimkii rasuulka u shaqaynayey waxaynu u sheegaynaa maadaama xadiiska laftiisu khidmadii ku saabsanyin in markaa intaa sheegno waa loo sii baahanya waa khaadimkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadiis waxaa ku soo aroortay toban sano ayuu nebiga u shaqaynayey calayhi salaatu wasalaam xadiis kaleoo saxiixana waxaa ku aroortay sagaal sano u u shaqaynayey labada xadiisba waa saxiix ahlucilmigu waxay dhahen labadu isdiidi maayaan waa sagaal sano iyo dhowr bilood buu nebiga u shaqaynayey oo khaadim u ahaa sagaal sano iyo dhowr bilood marka marna waxaa la sameeyey tarxulkasri marna jabrulkasri waana usluub lugatulcarab lagu isticmaalo marna intii cacabka ahaydee sanadku sarrifmay ee kala qaybsamay baa intii dheeraadka ahaydee bilaha ahayd la tuuray cacabka ahayd indhasannadii baa kala jajabtay marna intii jajabka ahayd baa la buuxiyey oo jabruul kasri baa la sameeyo intii ka dhinnayd baa la yska buuragariyey maadaama toban sano ay ku dhowdahay oo dee bilo yari ka dhiman yihiin baa lay waa toban sano markaa saasaan labadu isu burinay marka intaasuu nebiga u shaqaynayay sannadii labaad ee hijiriga ayaa markaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam qisadii loogu keenayna waa tan qadima rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa yimi almadiinata madiine ayuu yimi laysa lahu khaadimun wuxuu yimi xaal aanu khaadim lahayn oo cid u shaqaysa aanu lahayn ya ayuu markaa madiine yimi faakhada abuu talxata biyadii wuxuu anas yidhi faakhada waa qabtay abuu talxata abuu talxa wuxuu qabtay biyaddii gacantaydii buu qabto fanalaqa bii ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ii kaxeeyey oo iila socday xagga rasuulka sal allahu aleyh wasalam rasuulku ii geeyey rasuulku iila tegey yacnii ii geeyey fa qaala uhi ya rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina anasan anas ghulaamun waa wiil kayisun fariid ah wiil fariida weeye oo caqli leh falyakhdumka ha kuu shaqeeyo qaala wuxuu idhi fakhadamtuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u shaqeeyey fi safari waalxadar safarka gudihiisa markuu socdaalka yahay ama sadcaalka yahay ayaan u shaqeeyey waalxadari iyo markuu neg yahayoo uu markaa aanu safarka ahayn yacni xaalad walba ugu shaqeeyey isagoo safar ah iyo isagoo neg labadaba ugu shaqeeyey yani marka safarkana waa la safri jiray marka uu neg yahayna waa la joogi jiray markaa saasaan ugu shaqayn jiray maa qaala lii lishayin sanactuhu lima sanacta haada haakada maa qaala lii iguma odhanin nebigu calayhi salaatu wasalaam lishayin shay iguma odhan shay aawadii iguma odhan shaygaasoo sanactuhu aan sameeyey lima sanacta haada kan maxaad u samaysay haakada sidaa maxaad ugu samaysay walaa lishayin shayna iguma odhan aawadii lam asnachu aanan samaynin lima lam tasnac haada haakada lima lam tasnac maxaanad u samaynin sababtaad u samayn weyday maxay tahay haada kan haakada sidaa maxaad ugu samayn weyde taasna iguma odhan anas ibnu maalik abu talxa ayaa nebiga u geeyey calayhi salaatu wasalaam abu talxana dee adeerunbuu isaga noqonaya anas hooyadii buu qabay anas aabbihii hore u dhinto yacnii ma soo gaadhin wakhtigan hore u dhinto waxaa anas hooyadii guursaday abu talxa guursaday xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey anas wuxuu odhanayaa isagoo abu talxa sheegaya aabbahay buu odhanayaa laakiin aabbaha markuu odhanaayo sida shuraaxduba ay sheegeen oo nawowiba sheegaayo ixtiraam ahaan buu odhanayaa uu ixtiraamayo ayuu sidaa aabbanimada ugu sheegayaa ee aabba dhaba uma ahayn wuxuu isaga noqonayaa unde adeer marka anas waxaa kaxeeyey abuu talxa kaxeeyey nebigu u geeyey calayhi salaatu wasalaam waxaanuu yidhi wiilkani anas waa wiil fariida oo caqli le wey waa wiil fariida ha kuu shaqeeyo waxaa laga qaadanayaa agoonkii ila ilmo yaro agoona buu ahaaye in markaa hooyadii iyo ciddii kale arrinkiisa maamulaysaa wixii aslaxa u ah inay ugu tasarrufayaan ayaa laga qaadanaya lama odhan waa agoonoo mar hadduu agoon yahayna adigu amarkiisa marihide yacni marka arrinkan eh, dee laga yaabo in markaa dee ay ku jirto camal iyo dee shaqa iyo dhibi laga yaabo inay uga timaaddo yacni marka waxa inaad adigu u dirta marihid lama odhan marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal agoonka hooyadii iyo ciddii kale arrinkiisa maamulaysa sida aslaxa u ah ayna ku tasarufayaan baa laga qaadanaya khidmada nebiga uu u shaqaynayana dee waxa ugu jira khayr baa ugu jira mana aha khidmadu miday tarbiyadii ka mashquulinayso iyo edbintii waayo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam dee tarbiyada isagu barbaarinayo oo edbinaayo akhlaaqda wanaagsan kaga dayanaayo dee wax la midiba ma jiraan ya cid uga tarbiyo wanaagsan yacni markaa ma jirto barakada markaa waxa weeye tarbiyada nebiga ayaaba ku soo duxaysa taas ayaa ku soo duxaysa waxaanay culammadu yidhaahdeen cidda markaa waxa weeye la odhanaayo ha u shaqeeyo haddii waxa weeye markaa ta'diibkii ayadu u samaynayso iyo akhlaaqdii wanaagsanayd inay ku barbaariso in loo dhiibi karo oo markaa yacni labadii arrinba ay wada fulinayso ayaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay waa ka aqbalay nebigana wuu u shaqeeyo yacni marka safarka iyo marka uu neg yahay mid walba waa u khidmaynayo waa u shaqaynaya weliba safarka dee waxa weeye markaa yacni dhib baa ku jirta wakhtiga safarkaoo akhlaaqdu way soo baxdaa iyo dabeecadaha iyo dhaqamadu wakhtiyaday soo daahiraan bay ka mid tahy joogitaanka uu la joogo lafteedana waa ku soo baxdaa waxaa laga qaadanaya akhlaaqda anas lugudheedu inay fiicnayd ou akhlaaq wanaagsan u saaxiib aha ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya akhlaaqda nebigu calayhi salaatu wasalaam inay wanaagsanayd baa laga qaadanaya wuxuu gaadhsiiyey anas inuu yidhaahdo shay aan sameeyey ma odhan maxaad sidaa u samaysay shay aan samayn waayana iguma odhan maxaad waxaa u samayn weyde yacni ima canaanan jirin waxaa laga qaadanayaa yacni waxa weeye akhlaaqda wanaagsan in lagu dadaalo laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxay u dhigeen waxay yidhaahdeen maadaama uu anas uu ahaa mid yacni caaqilo fariida uu ahaa shay walba sida u habboon baabuu samayn jiray wax lagu canaantaba lama iman jirinba calaa kulli xaal labada arrinba waa ku tusinaysaa akhlaaqda nebigana adilo kale oo de sheegaysaaba waa jirtaa oo dee qur'aankaaba ilaahay ku taskiyey yani marka qur'aanka ayuu allah ku taskiyey axaadiista nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ku soo aroortay iyadoo akhlaaqda nebiga laga warramayo oo marka waxa la tilmaamayo waxaa laga qaadanayaa wax weyn wixii aan ahayn inaan marka waxa ubadkii lagu canaanan ayaa laga qaadanaya oo dee shay marka waxa weeye dadka qaarkood waxaa laga yaaba waxaan canaanba mudnay inay wax ku canaantaan marka canaantiina waxa weeye waa nooc tacsiira weeye nooc tacsiira ayay canaantii markaa soo gelaysa marka waxa weeye wax marka aan canaan mudnay inaan waxba lagu canaanan oo ilmaha shucuurkiisi aan lagu dhibin ayaa iyadana lagala baxayaa oo laga qaadanaya waa arrin kolley markaa cid shaqaynaysa oo khidmaynaysa yacnii in la canaanan waayaa waa kolley waa arrin adkaan kara marka adigu calaa kulli xaal taasna saas baa loogala baxaya can cabdullahi bni mascuud cabdullahi bn mascuud waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey rasuul allahi sala allahu alay waslm rasuulka ilaahay ayaan su'aal weydiiyey qultu waxaan ihi ya rasuula allahi rasuulka ilaahayow ayu lcamali afdal camalkeebaa ugu fadli badan saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay aad ugu dadaali jireen inay camalladu siday u kale fadli badan yihiin ogaadaan waxayna uga jeedeen inay afdalka ku dadaalaan afdalka inay ku dadaalaan bay uga jeedeen marka wuxuu weydiiyey camalka ugu fadliga badan buu weydiiyey qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alsalaatu calaa miiqaatiha salaadda wakhtiyadeedii ku sugan oo wakhtigeedii lagu tukado baa ugu fadli badan taasuu ku bilaabay qultu waxaan idhi buu yidhi cabdullaahi baa odhanaya uma ayun kadib maxaa ku xiga salaada wakhtigeeda la tukado camalka kale ku soo xigaa waa kii qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam biru lwaalidayn labada waalid in loo samafalo baari loo noqdo oo ixsaanka iyo samafalka iyo ateicitaanka wixii aan dembi ahayn lagu ateecaayo iyo jajabnaanta loo jajabnaanayo ayaa laga tilmaamay qultu waxaan uma ayun intaa dabadeed camalkee ku xiga uma ayun intaa dabadeed camalkee ku xiga qaala wuxu uhi aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado baa ku sii xiga waa saddex camal fasakadtu waa aamusay can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay su-aashaan weydiinaayo baan ka aamusay oo maan sii weydiin camalkee ku xiga walow istazadtuhu la zaadanii haddaan ka siyaado dalbi lahaa inuu ii sii kordhiyo waa ii kordhin lahaa xadiiskan oo bukhaari iyo muslim ah waxa uu sheegaya cabdullahi bn mascuud inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aalay camalka ugu fadliga badan camalkuu nebiga ugu horraysiiyeyna waxa weeyaan waa salaadda wakhtigeeda la tukado wey waxaana laga qaadanayaa hore in loo tukado riwaayo kalabaa ku soo aroortay asalaatu yani salaada wakhtigeeda awal wakhtiha la tukado wakhtigeeda ugu horaysa awal riwaayo sheegaysa jirta riwaayadan lafteedana calaa ku jirta calaa miiqaatiha awqaaddeeda yani marka waxa la tukado khaas ahaan awqaadda ugu soo horaysa haddii calaada baabkeedii lagu fasiro haddii calaada bimacnaa fii la yidhahdana waxay noqonaysaa wakhtiga dhexdiisa la tukaday noqonaysa waxaa soo arooray axaadiista qaarkoodoo tilmaamaysa camallo kale tilmaamaysa inay ugu khayr badan yihiin xadiis waxaa ku soo arooray iimaanu billaah iimaanka allah la rumeeya inuu ugu fadli badan yahiy marka camallado dhan waxaa lagu xambaarayaa inuu afdal ku yahay iimaanka amaa axaadiista kale soo aroortay camallo kale tilmaamaysa hor marinaysa waxaa lagu xambaarayaa bacda aliimaan camalkee ugu fadli badan haddaba siyaalaha kala duwan ee axaadiistu u tilmaamayso oo qaarba ay sheegayaan camal inuu yahay afdal ama inuu ugu khayr badan yahay waxaa lagu xambaarayaa in waxaweeye marka laga tilmaamayo min afdal ama min yani waxaweyaan marka kuwa ugu khayrka badan ka mid oo min oo kale la geliyo camallada qaarkoodna la yidhaahdo waxay u dhacaysaa nisbada dadka qaarkood oo dadka qaar baa laga yaabaa dee waalide uu u samafalaa inaanu lahayn oo waalidadii ay dhinteen hadday doonaanna gaalaba ahaayeen marka isaga dee waxaweye nisbadiisa waalide uu u samafalo birulwaalideyn ula yimaadaa isaga uma sugnaan marka dee camallo kalea loo tilmaamaya camallo kale ayaa loo tilmaamaya xadiiskan haddaynu soo raacno wuxuu sheegayaa salaadda in la hormariyey taasna waxay ku tusinaysaa muhimadda salaaddu ay leedahay iyo bacda aliimaani billaah inay tahay camalka ugu fadliga badan inay tahay ayaa laga qaadanaya marka muhiimadda ay salaaddu leedahayna waa ku tusinaya salaadda marka laga yimaado labada waalid in loo samafalu ku xijiyey samafalka labada waalidna wuxuu ku dhacayaa in waxa weeye marka ixsaan ficli ah iyo mid qawli ah mid walba loola yimaado oo yacni waxa weeye eh, loo samafalo wanaag loo sameeyo la tabantaabiyo dhibta laga daysto khayrka iyo marka waxa weeye wanaagga markaa la gaarsiiyo gaadhsiiyo loo duceeyo yacni marka ixsaankoodii la ictiraafo oo la qirto oo loo shukri noqo waxay aan dembi ahayn lagu ateeco wax dembiya cidnaba laguma ateeco samafalna noqon mayso laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq la ateecaa ma jirto oo lagu ateecayo cisyaanka khaaliqa la caasiyayo lagu ateecayaa ma jirto marka taacada la ateecayo wixii dembi aan ahayn lagu ateecayaa waxay soo gelaysaa samafalkii taasay soo gelaysa ixsaankiina wuxuu noqonayaa mid ficli ah iyo mid qawli ah mid walba waa noqonaya shukriga loo shukri naqayana wanaaggooda in la ictiraafaa ka mid a wakhtiyada marka waxaweye ay ku baahan yihiin marka inaad caawisaa ka mid a haddii aad wax ku dhaanto inaad markaa waxa siisaa ka mid a waxaa dhici karta markaysa waxa waladku de inuu xoolaysto waalidaduna ay fuqaro yihiin marka waxa weeye ay u baahan yihiin yacni caawin marka waxay soo gelaysaa samafalkii bay soo gelaysaa cuquuqii layska ilaaliyo cuquuqii layska jiro ya cuquuqna waxa weeye yacni marka cisyaanka la caasiyayo ayaa markaa soo gelaya iyo dhibta la dhibaayo in la dhibaa soo gelaysa in wixii markaa mubaaxa ama shareecada ku bannaan lagu atiici waayaa soo gelaysa in gacmaha lagu saydhaa soo gelaysa in waxa weye markaa yani waxa weyaan la aflagaadeeyaa soo gelaysa yani waxyaalo badan baa markaa soo gelaya yani culamada qaarkood ay ku cabireen beyt bay ku cabireen markay cuquuqa ka warramayaan xaddu maa yuhayiju lghadab yani marka xadka cuquuqa ama tacriifkiisu waa wixii cadhada kicinaya wey curfan liummin kaana daaka aw liab curfi ahaan wixii ka cadhaysiinaya waalidka ama markaa aabbe ha ku saabsanaato ama hooye ha ku saabsanaatee ayaa wuxuu noqonayaa cuquuqii buu noqonaya cuquuqii ayuu markaa noqonaya cuquuqu soo geliya marka cuquuquna wuxuu ka mid yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ayuu ka mid yahay dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay ducada loo ducaynayaa aad iyo aad bay muhiim u tahay ma aha oo keliya markay dhintaan inaad u ducayso kuma koobna ee xataa hadday nool yihiin inaad u ducaysaa waxay ka mid tahay e, samafalkii bay markaa ka mid iyo ixsaankii iyo shukrinaqii ayay markaa soo gelisay taasay markaa soo gelisay xataa waxay gaadhsiiyeen culammadu waa inaan indhaha lagu taklin oo haddii labada waalid ama midkood marka waxa weeye waxaad karaahiyeysanaysaa ama wax kugu yaro dhiba ay kugu yidhaahdaan amaba dee ay ku maagmaagaan indhaha haddaad ku takhasho oo sidii wax indhaha ka dusinayo kale si cadro u eegto waxay ka mid tahay waalidinkaarnimada ka midta waalidinkaarnimada ayay markaa ka mid marka ashyaadaasoo dhan waa layska jiraa waalidinkaarnimada ah wixii wanaagana waa in lagu ateecaa ama markaysaga mubaaxba ah oo aan dembi ku jirin waa in lagu ateecaa wixii ixsaanee loo samaynayana waa in markaa loo sameeya markay dhintaanna aad iyo aad bay kugu sii baahan yihiin hadday tahay ducadaada iyo hadday tahay sadaqadaadaba aad iyo aad bay ugu sii baahan yihiin waana inaga xadiiskii hore soo aragnay waxaa markaa lagu xigsiiyey uma ayun maxaa ku xiga buui aljihaadu fii sabiili illah buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam jihaadka ilahay waddadiisa loo jihaado birulwaalideynkii labadii waalid in loo samafalaa laga hormariyey jihaadkii xataa waa laga hormariyey waana sababta loo yidhi ka idan qaata markaa jihaadka u baxaysaan waatii xadiis kale ku soo aroortay oo saxiixa ku sugan in nabiga calayhi salaatu wasalaam nin u yimi isagoo doonaya marka waxawe jihaadkii markaa inuu raaco markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam axayin waalidaak ma nool yihiin labadaadii waalid qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala fa fiihima fajaahid labadooda ku jihaad bimacnaa fadli jihaad iyo ajari jihaad labadooda ka raadi yacni si aad wanaag ugu samaynayso yaga fadligii jihaadka ka raadi iyo ajarkii jihaadka aad ka heli lahaydoo kale ka raadi macnuu saasuu dhacay marka in laga idan dalbo ayaa soo aroortay jamaahiir ahlicilmina waxay yidhahan waa laga idan dalbaya laakiin waxaa loo qaybiyaa jihaadkii laba xaal maruu yahay fardu cayn iyo maruu yahay fardu kifaaya hadduu fardu kifaaya yahay xadiiskaasaa laga daliishanayaa waa la idan weydiisanayaa ciddii markaa ay u fasaxaan jihaadka u fasaxaan ay u ogolaadaan ayaa jihaadkii raacays haddii kale yacni waxa weeye iyaga ayuu u samafalaya oo la joogay iyaga ayuu la joogay jamaahiir ahlicilmi saasay qabaan xadiiskuna waa ku tusinaya sababtuna waxay tahay laba faral baa iscaariday fardu cayn iyo fardu kifaaya yani ayaa iscaariday oo samafalka labada waadi waa fardu cayn jihaadkiina wakhtigan waa fardu kifaaya mana sida u asalka ahy marka hadday farducayn iyo fardu kifaaya iscaarideen waxaa la hormarinayaa farducaynkaa la hormarinayaa oo fardu kifaaya laga hormarinaya sidaasaa loo yidhi yani waxa fiihimaa fajaahid loo yidhi amaa xaalka uu tacayuno jihaadka oo farducayn cayn u noqdo sida markaa ahlucilmigu ay sheegeen waa in waxa weeye xaaladda noocaasa idan marka waxba aan u baahnayn bacdu ahlicilmi baa yidhahda hadday marka waxaweyan yani marka dhibaato ay yani ku sugan yihiin oo xaaladda marka waxawen yani xaalad khatara markiisa marka ay gelayaan ayna ka maarmayn yani saasoo kale marka wax tilmaama laakiin calaa kulli xaal sida mashhuurka ah ee ahlucilmigu marka ay tilmaamaan yani waxay tahay xaaladda fardu caynka u yahay inaanu marka waxaweyan yani idan marka aanu u baahnayn idan inaanu u baahnayn laba fardu cayn baa markaa kulmay midba maslaxadiisu caam tahay midna maslaxadiisu khaas bay tahay marka kii maslaxadiisu caamka tahay ayaa markaa la hormarinaya saasay ahlucilmigu ay tilmaamaan yani sidan kale waxaa la ictibaarinayaa yani bacdi ay tilmaameen yani si iska shaad oo la ictibaarinaya calaa kulli xaal qowlka muctabarkii wuxuu yahay haddii waxa weeye fardu cayn u noqdo yani markaa idan labada waalid laga idan qaadanayo uma baahna markaa saasaa loo kala hormariyey waxay ku tusinaysaa maadaama eh, samafalkii labada waalid jihaadkiiba laga hormariyey oo biriga la hormariyey labada waalid loo samafalayo yacni sida weynaanta uu leeyahay labada waalid in loo samafalaa weynaanta ay leedahay baa laga qaadanayaa oo xadiiskuna markaa u tilmaamaya jihaadka waxaa soo gelaya inuu nafta iyo maalkaba ku jihaado ayaa soo gelaya waatii xadiiskii ku timi nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalada la jihaada waxaa kula jihaadaan nafihiinna iyo xoolihiinna iyo carabadiinnaba kula jihaada iyo carabadiinnaba kula jihaada ayaa nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam saddexdan waxaa loo soo gaar yeelaa la yidhi cidda marka waxaa saddexdan ilaalisaa ee acmaasha kale iyo khayraadka kale inuu ilaaliyana waa uga awleysan yahay hadduu markaa saddexdan dayacana wuxuu noqonayaa lima siwaha adyac wixii ka soo hadhayna mid u dayacaad badan ayuu markaa noqonaya xadiiska can ibni cabbaasin bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi bni cabbaas radia allaahu canhuma qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa hijrata bacda alfatx rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam hijra ma jirto hijro waajibah ma jirto bacda alfatxi furashadii maka la furtay dabadeed hijro waajiba ma jirto walaakin jihaadun wa niya ha yeeshee waxaa jira jihaad ilaahay waddadiisa loo jihaado wa niyatun iyo niyo khayrka la niyoodo ayaa jirto baaqi ah fa ida stunfirtum fanfiruu haddii laydinka bixitaan dalbo inaad jihaadka u soo baxdaan laydinka dalbo fanfiruu u baxa xadiidkan waxaa markaa uu isaguna tilmaamayaa hijradii maka laga hijroon jiray ee madiine loo hijroon jiray inay markaa aynay jirin ay go'day yacni saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam intii maka aan la furan maka waa ka hijroon jireen madiinana u hijroon jireen sannadii siddeedaad markii maka la furtay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa hijrata bacda alfatx hijro maka laga hijroonayo oo madiine loo hijroonaya ma jirto ama hijro waajib oo maka laga hijroodaa ma jirto oo loo hijroodaa waayo maka waa la furtay daaru islaam bay noqotay beled islaam bay noqotay macno looga hijroodaa oo laazimi meesha ma yeel ya cilmi doonasho iyo qofku u tegi karaa madiina laakiin hijradii fadliga badnayd ee la yaqaana meesha ku sugnayd yacni markaa kuma sugnaa laga tilmaamaya fatxigana waxaa loo jeedaa fatxu maka ayaa loo jeeda taa macnaheedu maaha hijradii in la nasakhay oo hijro aynay mashruucba ahayn markii maka la furtay dabadeed ee hijrada laga hijroonaya beledka gaalada laga soo hijroonayaa waa baaqi beledka gaalada in laga soo hijroodaa waa mid baaqi iyadoo lama nasakhin nusuustiina waxa weye sidii bay u sugan tahay hadday qur'aanka tahay aayaadka qur'aanka ah iyo hadday tahay axaadiista nabowiga ah mid walba aayaadkiina mansuukha maaha hijrada sheegi ina aladiina توفاهم almalaa'ikatu alimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ard allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha yani waxa weeye ilaa laga gaarhaayo yani aayadda labaad aakhirkeeda laga gaarhayo waxay tilmaamaysay hijradii in marka waxa weeye in la hijrooda inay laazim tahay oo cidda hijroon weyda ciqaab lagu goodiyayo yani marka inay jahannamo gelayaan loogu goodiyey haddaanu macduur ahayn oo cudurdaar marka aanu lahayn oo kuwii aan hijrada awoodi karin aanu ahayn marka waxay tilmaamaysay xukum yani marka ah hijradu inay waajib tahay ayay tilmaamaysay aayadaha kale saa si lee ku soo arooray hijrada yani waa muxkam sidii u baaqiye wakada axaadiista nebiga calayhi salaau wasalaam oo nabiga calayhi salaau wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi laa tanqaicu alhijratu maa qutila alcaduwu hijradu go'i mayso ilaa inta cadowga lala dagaalamayo inta jihaad baaqi yahay hijraduna waa baaqi hijrada beledulkufaar laga soo hijroodaa beledka gaalada baaqi weeye yani mid markaa waxa suushay mm. wakada xadiiska kale isaguna tilmaamaya laa tanqaicu alhijratu xataa tanqaica atawba walaa tanqaicu atawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha hijradu go'i mayso ilaa toobaddu ay go'do towbadduna go'i mayso ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo marka culammadana ijmaac bay ku soo rareen in hijradu baaqi tahay shuraxda qaarkoodna waa tilmaamayaan in beledulkufaar in laga soo hijroodo bilaadulislaam loo soo hijroodaa xukunkeedu inuu muxkam yaho baaqi yahay waa ijmaac culammadao dhan baa isku waafaqsan marka qur'aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii baa intuba tilmaamayaan waxaanay ahlu cilmigu sheegaan hijrada beledka gaalada laga soo hijroonayo laba sharti haddii la helo inay markaa noqonayso waajiba bilijmac sida ibnu kasiirkuba tafsiirka aayaadka suurat nisa uu ku sheegaayo oo uu ku keenayo ibnu kasiirku wuxuu odhanaya laba sharti haddii la helo hijrada beledka gaalada laga soo hijroonayaa wuxuu noqonayaa waajib bay noqonaysaa bilijmac ashar wal waa in shakhsigu aanu tamakunayn oo awoodayn diintii wax ka mida oo diintii markaysaga loo diidaya waajibaadkeedii iyo sharaa'icdeedii wax ka mida inuu ku dhaqmo in loo diidayo oo laga mancinayo waxaa ku filan bay culammadu yidhaahdeen hal waajib waajibaadka shareecada ka mida in laga mancinayo hal arrin in loo diidaayo ya kaa keliya wuxuu ku filan yahay inuu marka arrinkaas yani markaa wujuubkii u ka qayb qaato haddii waxa weeye gabadhii xijaabka loo diidaayo ama markaysa waxa ninkii marka waxa weeye lagu khasbayo shay marka muxarama ama garhka inuu xiro iyo wax la mida lagu dirqinaayo yacni iska daa wax ka weyn waxay noqonaysaa yacni waxa weeye inay marka hijradii marka ay waajib noqoto hadduu awoodi karayo shardiga labaad waa alqudra waa inuu kari karo inuu hijroodo ya inuu hijroodo inuu kari karo labadaa shardi haddii la wada helo oo labadu ay kulmaan ibnu kasiirku wuxuu odhanaya hijradu waa waajiba bilijmaac hadal hadalkaa la mida ah waxaa odhanaya cayni kitaabkiisa cumdat lqaariga sharaxa bukhaariga isaguna saasoo kaleu tilmaamaya haddii marka labadaa shardi la helo inay hijradu noqonayso waajiba bilitifaaq inay saas yadaa noqonayso ayuu markaa tilmaamaya marka hijradii cala kulli xaal asal ahaan waxa weye waa baaqi yani marka lama nasakhin xukunkeedii wuxuu yahay mid markaa baaqiya markaa weye mid baaqiya weya marka tarbiyada ubadka iyo waxyaalahaasoo dhanna waxaa usii fiican beledada marka islaamka oo beledada gaaladae curiga iyo qaawanaanta iyo ubadka waxyaalaha lagu dirqinaayo hadda tacliimtii baaba dee lagu khasbaya yani waxa weeye waxyaalo markaa xaaraana oo xunxun in la baraayo wax xun in la barayo ayaaba lagu dirqinaya waalidkiina aanu u diidi karayn ruuxina markaa inuu geysto ubadkii marka waxa weeye yani marka madrasad marka yani marka barayshida oo waxaa ka maran inuu geystaa dadka badankood ma awoodi karaan waana dhici kartaaba iyagaba in lagu khasbo iyagaba in lagu khasbo waaba dhici kartaa marka waxa weeye ta noocaasina waxa weeye diintii marka ubadka iyo tarbiyadoodii ayay aad iyo aad wax u yeelaysa marka waxa weye la yidhahdo ubadkii waxaa la barayaa yani diimaha oo la yidhahdo gaal baa u dhigaya diimaha oo markaasu marka waxa weeye marna diintii islaamka yani siduu doono ugu sharxaya marna waxa weeye diintii kiristaanka markii yuhuudda marba markaysaa mid u sharxaya wax wada caadi oo bimacnaa qofku ku toono dooran karo xorriyad u leeyahay oo markaysa waa mid yani marka in lagu khasbo aynay ahayn ilmihii afkaar noocaasa laga dhaadhicinaya waata hadda markaysa marka la sheegaayo ubadada qaarkood ayaa marka waa la sheegay iyagoo waaweyn intaad weydiisaa waxay odhanayaan yani weli diin ma dooran sababtu maxay tahay waxan waa laga dhaadhiciyey waxaa ka dhaadhicinaya dadkan marka mucallimiinta u ahe markaysa wax u dhigaya ayaa waxaan ka dhaadhicinaya ya markaasaa marka waxaw afraadda qaarkood waxay leeyihiin ma wadaaha dadku oo dee qaar markaysa ubadkoodii marka waxa dhowrsoon yahi oo fiican yahi waa jiraan laakiin qaarkood markaysa marka ubadkoodu waa lumeen yani qaar gaaladii bay raaceen qaar waa iskala joogaanbe Eh, weli diin ma dooran weli diin ma dooran laakiin markaa siddeed iyo toban jir gaadho markaasaan diin dooranay yani haraa'ibta jirtay ka midta ya yani ubadkuna waxa weye waa waxa ugu muhiimsan ee de qofku u tabcayo markuu naftiisa laga yimaado ya ubadku waxa ugu muhiimsan inay tafiirtiisii marka ay muslimiin noqdaan oo islaamnimadii iyo diintii ku sugnaadaan oo isaga laftiisa u soo duceeyaan yani waxay tahay waa shay marka aad iyo aad marka u qaaliya wey waxaad garanaysaa markay culamada qaarkood ay leeyihiin yani markaa waxa weeye beledka gaalada waa inaan lagu tarmin ya markay sidaa leeyihiin yani waxaad garanaysaa marka culammadu waxaas inay ka taxadirayaan wa jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin hadduuba markaysaga ku guursado marka waa ninku uu ku guursado beled gaalo waa inuu markaysaa markaa casli sameeyaa fiican oo karaahiye weeye inuu ubad ku dhalo beledka gaalada culammadii hore markaas tilmaamaysa ya culammadii hore ayaa tilmaamaysa markaasay leeyihin waxa waa makruuh inuu markaa ubad ku dhalo beledka gaalada marka waxa weeye khatar bay iska leeyihiin oo waxaa markaa dhici karta ubadkaasi dee caaqibadooda inay xumaato waxaa ka sii daran dadka qaarkood oo weliba dee guursada yani waxaweye dumar marka waxaweeye kiristaan ah ama yahuudiyad ah ayay iska guursanayeen markaasoo dhan waa lay baneeyey ya markuu markaa guursadana hadhow waxaa dhici karta ubadkaasi inay gaalnimo ku dambeeyaan waxaa dhacday yani waxa weeyaan ninbaa wuxuu guursaday gabadh buu markaa guursaday kiristaan ayuu guursaday markaase waxay u dhashay saddex caruura mise laba caruura ah. bay u dhashay kadib baa markaa ninkii geeri degdegi ku timi dee gabadha intay kaxaysay ah, ubadkii waxay geysay markay kaniisada geysay cid alla cid markaa dee hadda kuba haysataaba ma jirto isagiina meesha ka baxay ya haddama aragtaa ubadkiina dee waxay ku dambaynayaan xaaladdaasay ku dambaynayaan waa xaala khatiira waa xaala khatiira weeyaan marka beledada gaalada yani markaa in aad yo aad eh, laysaga ilaaliyo oo waxa weeye markaa ubadka laga soo kaxeeyo inay aad u muhiim tahay bad halkaa ka garanaysa wakhtiga hijradu waajibtana dee inuu markaa ruuxu sii joogo waxay noqonaysaa waa ku dambaabaya yani dembi baa markaa u soconaya walaakin jihaadun wa niya ha yeeshe waxa baaqi ah jihaad iyo niyo khayrka la niyeysta ayaa baaqi oo khayrka niyada la niyaysto dee waxaa laga helaya fadli baa laga helaya walow khayrkii aanu samaynba hadduu khayrkii markaa niyaysanayo casmi ay ka tahay inuu khayrkaas sameeyo xataa hadduu awoodi kari waayo yani waxaa loo qorayaa ajar baa looga qoraya ajar ayaa looga qoraya faidastunfirtum fanfiruu haddii laydinka bixitaan dalbo oo bimacnaa imaamku jihaadka idin amro yidhahdo soo baxo jihaadka u soo baxa fanfiruu u soo baxa ahlucilmigu waxay dhahdeen jihaadku wuxuu noqdaa saddex xaal buu noqdaa farducayn u noqdaa kow farducayn wuxuu noqdaa marka imaamku uu amro oo uu yidhahdo soo baxa ama si caama ah ha u amro ama cid khaasaba gaarnimadooda ha u amree ciddii u amraa ou yidhahdo jihaadka u soo baxa wuxuu ku noqonayaa farducayn yatacayan calayh waxaana laga daliishanayaa xadiiskan iyo aayadda maa lakum ida qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi ithaaqaltum ila alard aayaddaas iyo marka waxa weye xadiiskanba waa laga deliishanaya ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima haddaad soo bixi weydaan yani markii laydinku yidhahdo soo baxa allah waa idin cadaabaya cadaab uu idin cadaabaya waxaa laga qaadanaya wujuubkaa laga qaadanaya faida fanfiruu haddii laydinka bixitaan dalbo bimacnaa istanfarakum aliimaan baa loo jeeda imaamku idinka dalbo inaad soo baxdaan oo jihaadka u soo baxdaan fanfiruu u soo baxa taasna waa amar walamru yaqtadii alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimuu keensanaya amarkuna waajibnimo ayuu keensanaya xaal labaad jihaadku wuxuu noqdaa fardacayn buu noqdaa xaalka labaad ee uu fardacaynka noqonaya waxay tahay ciddii goobta xaadirtay jihaadka yatacayan calayh farducayn buu ku noqonaya faral cayni ah ayuu markaa ku noqonay oo waxay noqonaysaa watawalli yowma azaxfi yacni jeesadkii markaa la jeesanayey la cararayey maalinta gaalada markaa lala kulmo waxay ka mid ahayd dembiyada waaweyn ee marka kabaa'irta muubiqaatka ijtanibu sabca almuubiqaat waxaana ka mid ahayd watawalli yowma azaxfi aayaddii suurat lanfaalna waa tilmaamaysa waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min allah marka waxay tilmaamaysaa ciddii waxaweeye jihaadkii goobta iyadoo joogta ka cararta in marka waxaweye ciqaab loogu goodiyey mooyaane inuu yahay mid xeelaysanaya oo waxaweeye marka dhagar dagaal ama marka xeelo dagaal uga jeeda oo waxaweeye yani wuxuu tusayaa cararka wa huwa yanwi ya yuriihi lfara wa huwa yanwi lkara waxaanu u jeedaa inuu ku karaar celiyo ama inuu u baqa beenleeyuu doonaya mase markay soo cararaan uu gumaado u laayo yani saasoo kale ayaa markaa waxaweye looga jeeda ama qoluu doonaya inuu u ciidmo oo ku biiro gees buu arkay waxa weeye in markaa qolo yani marka ama tiradu ka yar tahay ama wax la mida ama cadow ka badani marka u tegey dabeedna kuwaasuu doonaya yani mutaxayizan ilaa fiiha kooxdaas markaysaga inuu ku biiro niyada noocaasa mid ku cararay mooyaane kii marka waxa goobta ka cararaa yani waxa cadho ilaahay buu marka la noqonaya marka waxa waa dembi kabaa'ira ah marka weeye marka waxaa laga qaadanayaa ciddii goobta xaadirta inuu ku noqonaayo fardu cayn yatacayan calayh xaaladda saddexaad waxay tahay waa xaaladay markaa gaaladii ku soo duuleen beledkii islaamka ku soo duuleen marka inay iska daafacaan oo cid alle cidda beledka joogtaa ay marka iska daafacdo wuxuu ku noqonayaa fardu oo ku tacayunaya haddii iyagu ay awoodi kari waayaanna kuwa kale markaysaga ku dhowi inay markaa u soo hiiliyaan oo markaysa markaa u gurmadaan waay ayaa markaa laazim ku noqonaysa marka waxa weye wuxuu noqonaya markaana farducayn buu noqonaya saddexdaa xaal badiba culamadu waa sheegaan ibnu cuthaymiin xaalad afraad buu ku daraa waa haddii yani waxa weeye shaksi markaa ka mida yani dadka ayaa mujaahidiintii si gaara ugu baahdeen wuxuu yaqaanaayoo kale marka waxa weeye isagu hub ayna aqoon dadkan kale sida loo rido iyo sida loo isticmaalo ayuu isagu markaa yaqaanaa yacni waxa weye baahib marka ayaa u qabaan ama marka waxawe cid waa haystaan laakiin kuma filla ciddaas hubkii qaarkood baa cid adeegsatay iyo waxba aan la haysan hubkaana kama maarmi karaan cadowga ku soo aadani badnaanshaha uu badan yahay iyo wax la mida daraadii marka waxa weye shakhsiga noocaasoo kale ay u baahdeen waxa weeye waa wuxuu ku noqonayaa buuhi farducayn wuxuu ka dhigaya min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahu waajibun yani noocaas marka inuu soo geli noocaa inuu soo geli asal ahaan jihaadku waa fardu kifaaya weeye nusuusta iyo adilada laga qaadanaya inaanu farducayn wada ahayn waxaa laga deliishanayaa aayaadka qur'aanka ah sida waxa weeye wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa aayadda suuratu tawba waxaa laga qaadanayaa inuu fardu kifaaya yahy o fardu aanu ahayn waayo farducayn hadduu ahaan lahaa dhammaantood ha wada baxaan baa la odhan lahaa dhammaantood ha wada baxaan baa la odhan lahaa lamana odhan waxaa laga qaadanaya aayadda suuratu nisaa laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim fadl allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja wa kulan wacada allahu alxusna yacni iyagii baa la kala fadilay waxaa la tilmaamay kuwa mujaahidiinta ah inay ka fadli badan yihiin kuwa qaacidiinta ah inay ka fadli badan yihiin haddana waxaa la tilmaamay dhammaantoodba ta wanaagga badan baa loogu ballanqaaday qur'aanka waxaa lagu yaqaanaa haddii laba qolo la kala fadilo oo labada qole la kala fadilayaa qolada laga fadliga badan yahay ee laga mudan yahay haddii qolo wanaagsan iyaguna ay yihiin waxaa laga daba keenaa wax sheegaaya fadligooda tilmaamaya marka halkan oo kale markii labadoodii la kala fadilay ayaa si aan loo qaadan kuwa kale inay markaa yihiin qaar la dhaleecaynayo ama xumaani u suganta si aan loo moodin ayaa maxaa laga daba keenay wa kullan wacada allaahu alxusnaa dhammaantood allah wuxuu u ballanqaaday ta wanaagga badan buu u ballanqaaday marka waxaa laga qaadanayaa inay marka waxa weeye labada qoleba ay yihiin qaar markaa dami iyo dhaleecayn ka maran oo maxmuudiin ah inay yihiin ayaa laga qaadanaya taasina waxay ku tusinaysaa inuu marka waxa fardu kifaaye inuu jihaadku yahay ayay ku tusinaysaa culamadana ijmaaciyay ku rareen oo nusuustina waa ku tusinaysaa ijmaaciyana culamadu waa kusoo naqliyeen inay ijmaac tahay yani marka ayay kusoo naqliyeen qaalibka ghazawaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam haalibkooduna waxay ahaayeen fardu kifaaya fardu cayn waxaa noqonayay yani waxa weye wakhtiyadii qaarkood sida markaa tabuuk iyo yani waxaweyan uxud iyo markiisa waxaan yani axzaab yani kuwaasoo kale waxay noqonayeen fardu bay marka iyagu noqonayeen kuwa kale ciddii goobta xaadirta ayuu ku tacayunayo fardu ku noqonayey yani saasdabe halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifd illaahi tacaala wa ricaayatih wa alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online